بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah min alaqwaali walafcaali walaaraa waa aayadda boqol iyo koob iyo labaatana ka mid a suurati alcimraan waxaa halkan ka bilaabmaya qisadii ka warramaysay dagaalkii la odhan jiray uxud ghaswatu uxud wax dagaal weynahoo dhaca kii labaad buu ahaa bader alkubraa badartii weynayd baa ka horrayso sannadii labaad hijriyad ahayd aayadaha laga bilaabo boqol iyo koob iyo labaatan ilaa boqol iyo siddeetan lixdankaa aayadood waxay ka warramayaan dagaalkan shan aayadood oo beder si yar oo fudud uga sheekaynayo aayadahan soo horreeya ah mooyaane inta kale waxay ka warramayaan dagaalkaa isagaa ah cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhu ayaa nin maalin weydiiya wuxuu idhi waan idinku idin qabsadae bal dagaalkaa beder ee uxud ee xaalkiisu adkaa bal wax iga sheeg aalu cimraan un akhri buu idhi boqoliyo koob iyo labaatan ilaa boqoliyo siddeetan halkaasan casharkaa ka qaadan doontaaye kuusoo koobi kari maaye halkaa ka faa'idaysay buu waa maalin adag oo xataa rasuulka sala allahu calayh wasalam isaga iyo asxaabtiisu iyagoo baashiray oo galay dagaalkan ayaa haddana dib loogu celinayaa si isaga iyo asxaabtiisuna ay uga faa'idaystaan casharadii laga qaatay ummadda kale imanaysa inta adduunyadu jirtana ay cashar uga qaataan dagaalkaa isaga kolley waxyaabo dhowra mabaaxif baa laga hadli karaa sababaha keenay ee u sabab ahaa colaalka gaalada iyo kuwa islaamka mid walba tiladooda iyo waxa ay diyaarsadeen inta uu ahaa natiijadu siday ku gebagabootay halka looga soo dhacay sababta hasiimadu nebigii asxaabtu ay u jabeen ama maalintaa looga gacan roonaaday casharada laga kasbanayo almawaaqif almushrifa walmawaaqif almukhsiya mawaaqifta dadka qaarkood ay qaateen maalintaas sharafta badnayd iyo mawaaqifta dadka gaalada qaarkood ay qaateenna aada u liidatay inaha kolba habeenba inta aynu ka qaadan karno insha allahu inagoo daris ku dhex wadayna ayaynu ka qaadan doonaa waxaad halkaa ka arkaysaa inta ifkan la joogo labada awoodoode xaq iyo baadilku way iska horjeedaan xaqiyo iyo shay ehelkiisu ay wadaan ay horkacayaan ilaahayna ku garab taaganya markay ka run sheegaan iyo baadilkii oo shaydaan iyo kaafir ay dabada ka riixayaanoo badeecad liidatay iibgeeyaan ay ka dhigayaan marka hore hadal bay ku bilaabmaysaa iyo dood marka doodda ahlulxaq iyo xaq uu ku adkaado kadibna xoog xoog bay tegaysaa inuu baadilku xoog isticmaalo marka awooddii xaqa u adeegaysayna waa in la helaa ee waajihi lahayd ee ka hortegi lahayd taa dagaaladu guul bay u badnaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay galayeen wuu ku guulaysan jiray iyo xataa ummaddii islaamka ka dambaysay boqolkiiba siddeetan sagaashan waa lagu guulaysan jiray hadday dhacdo dagaalka ka xoog batay dadka muslimiinta ah muuqaalkiisu wuxuunu leeyahay uxud muuqaalkeeda ama wuxuu leeyahay muuqaalka xunayn waa labadaa midun ima wa ima sababtu xaggooday ka timi ilaahayna ballan buu qaaday innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayowma yaquumu lashhaad ballantaa ilaahay kama baxayo laakiin labada midh ee imanaya waxa weeye ama mushkiladii dhacday maalintii uxud ama mushkiladii dhacday maalintii xunayn waa labadaa midood maalinta uxud waxaa dhacay saynu arki doonno in dadka muslimiinta ahi khilaaf uu ka yimi oo is-adeeciddii iyo kala tala qaadashadii qayb ka midihi ay ka baxeen ballantii nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam khilaafkaasina iyo is-adeecid la-aantaasina sababta hasiimadiiyo jabitaankaay noqoto maalintii xunaynna midhka dhacay dee waa macruuf iyadana waa kibir iyo nasrigii ilaahay la weydiisanaya iyo ku tiirsigii ilaahay oo asxaabta qaarkoodaad moodaysa midhkaas inuu ka muruxsaday wayowma xunaynin id acjabatkum karatkum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum اlardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin waa labadaa muuqaal midunbuu leeyahy imaa wa imaa waaya marka casharada laga kasbanayaa waxa weeye saynu dee arki doonno in laga feejignaado daraaddeed baa ilaahay ugu soo celinaya cajaradii taariikha si kooban haddaynu dul marno qaybteedii hore laba sabab baa dagaalkan keenay sababta u horeysaa mid xagga mushrikiinta ka timid bay ahayd oo maalintii beder markii sanadii labaad laga xoog batay nimankii gaalada ahaa indhaha lagu dhuftay waxaa macruufa safarkiibaa u nabadgalay safarkiibaa u nabadgalay ka imanaya shaamee abi sufyaan waday markii uu maka tegey ayay gaaladu isku kaceen oo abi oo meesha ka oday ahaabay la hadleen waxay idhaahdeen safarkaa wixii xoola nabadgalay dad kalihiyo ay qaadanin raasamaalka iyo faa'iidadaba hala ysku soo daro raggii dhintee beder la laayay ayaynu ugu aaraynaa waayahay buu isna tiibuu ku maamulay oo go-aankaasaa la qaatay bisha bisheediibaa abaabulkan la soo sameeyey waxa ay soo abaabuleen saddex kun oo ciidan ah waxay soo dul fadhiisteen madiinata rasuuli sala allahu calayhi wasalam nabigii asxaabtu kolkay ogaadeen rasuulku sala allahu calayh wasalam sidaynu arki doonno tashi buu sameeyey taasi waa mid sababta labaadna waxay ahayd maalintii beder raggii ka hadhay ee asxaabta ahaa waxay aada u jeclaysteen markii dagaalkaa fadligiisii iyo ammaantiisii iyo nusuustii ka warramaysay dadkaa qiimahooda ay dhegaysteen ayaa iyaguna waxay aada u jeclaysteen ilaahu mar labaad iyo cadowgii foodda isu kaaya darabay waar mar labaad maanu raggii hella annaguna mansabka iyo qiimaha ilaahay agtiisa aanu helle ducadaasina xagganay ka timi nimankaasina xaggaasay ka soo weerareen labadaas sababood waa jireen iyo sababo kaleba oo ay ka mid tahay kuwa aayaadku ay bayaamin doonaan wa tilka alayaamu nudaawuluhaa bayna annaas inuu ilaahay tusiyo sunnada nolosha inay tahay maalinba inuu qolaha cidigacanta ay ku hayso waliyaclam allahu aladiina aamanuu wayatakhida minkum shuhadaa waxyaabahaasina sababahay ka mid ahaayeen haddaba sanadii saddexaada hijrada sa aynu hore usoo sheegnay <clears throat> waxay soo fadhiisteen nimankaa gaalada ahi kambalka madiino dhinaceeda waqooyi uxudna dhinaca waqooyi bay ka xigtaa sida dee cidda aragtay ay garan karayso nebigu calayhi salaatu wasalaam manaam buu arkay manaamkaasi wuxuu sheegayaa inuu magaalada dhexdeeda kula dagaalamo nimankaa ah hase yeeshee dee waxyi muu ku soo degin daliil khaas u tilmaamaya meeshuu kula dagaalami lahaa saa darteed asxaabta ayuu la tashaday isagoo ilaahay ka tala qaadanaya washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allah asxaabtu waxay u bateen nimankan in debadda loogu baxo oo aan caruurta iyo dumarka dhexdooda lagula dagaalamine debadda loo baxo bannaankaa ay joogaan lagu kala calaf qaado sidiibay u bateen mar dambaa waxay arkeen iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam dee uu sidanuun qaatay ra'yigoodii badnaaye malaa naftiisu ay yar doonaysa inuu gudaha ka dagaalamo dee taadii horeba ma raacnaa bay yidhaahdeen maya mar haddii nebi uu hubka gashado dagaalka uma habboona inuu dib u bixiyo bixin mayna waa baxaynaa buui waa soconaynaa magaalada madiina wuxuu madax uga dhigay asxaabigii indhaha la'aa ee la odhan jiray cabdilaahi ibnu ummi maktuum iyadoo halkaa uu ku tusinayo nebigu nin waliba inuu door leeyahay oo rag wax yar tare mooyaane waxba ma tare aanu lahayn ilaa indhoolaha laftiisiibuu hawshii uu qaban karayay ayuu dhiba wuxuu idhi dadka adigu qaybta cibaadada hogaaminteeda yeeloo mar haddaanad farantkii tegi karaynin iyo dagaalkii halkaa tuki colka saasuu ku bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam kun ciidana buu la baxay halka cadowgu dee saddex kun wato waxa uu sahan ka dhigay asxaabiga la odhan jiray abu khaythama akhuu bani xaaritha oo dee marka ay noqoto goobaha istaraatiijiga ah iyo meesha ku habboon had iyo jeer sahanka nin waxa la doonayaa ku wanaagsan waxaa meesha jiifjiifay ka ag dhowaa madiina niman soo sun soo afuufaya oo munaafiqiinta ka mid ahaa sidaa darteed buu nebigu wuxuu soo maray nin indhoolaah oo la odhan jiray marbac ibnu qaydi ninkaasi wuu indhalaya waa munaafiq rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ciid la daydaydoo ui wallaahi haddii aan arki lahaa maxamed ciiddaasaan ku saydhi lahaa asxaabta qaarkood inay dilaan bay dooneen waa kii lahaa nebigu dacuuhu laa taqtuluuhu fa innahu acma qalbi acmal basiira acmal basar indhahanna wuu laayahay kuwa qalbigana wuu laayahay iska dhaafa markii kambalka la marayo uxud oo saddex kilomitirba u jirtaa waqooyi ka xigtaa magaalada madiina la doonayo colkii in la diyaariyo oo la safo ayuu ninkii munaafiq ahaa ee cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhan jiray ayaa wuxuu u sheegay intii isaga ka tala qaadanaysa ama aqbalaysa waar inaga soo celiya buu meeshan dagaal lama yidhaahde waa dabisku tuurnime eh inaga soo celiyayeenanu meesha ku dhimanina saddex boqol oo nin buu la soo noqday waxaa ka daba yimi ninay isku qolo aheenoo la odhan jaabir bnu cabdillaahi aabihii cabdillaahi bnu camr bnu xaraam waar nebiga ha hoojinina war colka ha hoojinina war dadkan jaarkiina ah isku deegaanka tihiin guuldaraha u sababina soo noqda markii uu kari waayey ayaa wuxuu yidhi abcadakum allahu acdaa allah fasayugni allaahu cankum nebiya allaha idin halaago cadowgii ilaahay baa tihiine ilaahay nabigiina nebigiisa idiin baahin maayee cid ku filan buu siin aayaadkaynu arki doonaa mowduucaa ka warramaya waliyaclam aladiina naafaquu waqiila lahum tacaalow qaatiluu fii sabiili اllahi aw idfacuu qaluu low naclamu qitaala latabacnaakum war meesha haddaanu dagaal ognay waanu idin raaci lahayn dagaal ma jira waa daba isku tuurnima baydha asxaabtu maalintaa waxay idhahdeen war kuwanaan ka bilowno kuwanaaba ugu balaayo badane kuwanaan dagaalka ka bilowno qayb kalena waxay idhaahdeen waa siduu nebigu rajaxay iyo inaan kuwan ku mashquulin oon la odhan nimanka iyagii baa islaaye xagga hore inoo socodsiiya arrintaasi saamayn bay keeni gaadhay ilaan had iyo jeer wakhtiga cadowgu soo muuqdo cidda garabkaaga ka baxla waa col jabiye col jabiye weeye marka saamayn weyn buu leeyahay laba qabiilo oo qolyihii dagaalamaya ka mida ah reer ansaareed ayaa xoogaah laabtoodii wax soo haraaciyeen oo yidhi war haddii saddex boqol meeshiiba ka tegee nusba colkii tegee arma idinna ay fiican tahay inay iska leexataan waa ka ilaahay ka warramaya id hama taa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyuhumaa aayaddaasina mowduucaasay tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobadiisii boqol ayuu kaxaystay oo hore ula sii socday amar buu siiye wuxuu yidhi ilaa aan anugu idin faro xabadda ha ridina wax waliba waa inay nidaam ku socdaa markaan xabadda rida idin idhaahdeen bilaabo ayuunbaa bilaabi karaysa isticraadul jeish buu sameeyo colkii ayuu fayliyey wixii dagaalka geli karaya wixii naafo ah iyo wixii carruuraya buu kala safaynaya markaa waxaa soo baxay rag yaryar oo badan oo jibba keentay iyo geesinimo ase aan qaangaadhin saddex iyo toban jir iyo afar iyo toban jir iyobaa meesha maraya waa noocan innaga hooyooyinku afka caanaha ay ugu qabtaan ee la leeyahay hooyo soo hooyo islaamuhu ay leeyihin hanaga lumin noocaasi hubkay sitaan maalintaa nebigaay ka barbar dagaalamayaan marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi ibnu camar iyo usaamata ibnu zayd iyo zayd ibnu thaabit iyo dara bnu caazib iyo qolyahaa intuu unug sameeyey ayuu yihi war intan oo dhan yaryarkaa ah, may qaangaadhini magaaladii madiine ku celiya oo cadowguyuu dhexda ka heline gelbiyo yararka kaxeeya sidii buu ku soo celiyey qoladaa isticraabkii iyo dhoolatuskii iyo diyaarintii iyo faylintii buu nebigu sii waday calayhi salaatu wasalaam colka wuxuu soo qaaday seef cajiib badnayd oo dee wuxuu ku akhriyayba yaab leh oo aada u xoog weyn wuxuu uhi man ya'kudu hada sayfa bixaqi raggan uu dhiirinayaa waxaridu lmu'miniina cala alqitaal waxbuu tusinayaa war seeftaa ayaa xaqeeda ku qaaday oo la hawlgelaya ku hawlgelaya marka dhowr baa soo baxayoo midiba mar uu yidhi aniga aniga maya iska joog iska joog iska joog buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam raggiisuu kala yaqaanay markii dambe waxaa soo baxay abu dujaana simaak ibnu kharsha abuu akhuu bani saacida ninkaa magacaa la yidhahdaa soo baxay anigaa xaqiisa ku qaadaya buuhi xaqiisu waa maxa waxa weeyaan buuhi cadowga inaad ku hirgista uun ood ku waddo uun ilaa intay kala yaacayaan igu daabni sidii buu ku qaatay dabeedna intuu seeftii qaataybuu waxa uu ku duubtay madaxana weer cas duub cas duubkan meelahan ay ka qaadataa isagoo mid iska liitee duub cas oo dhab ah oo had iyo jeer qofku uu tilmaamaya inuu geeri u diyaariya kaasuu dhakada kusoo qaad kusoo duubtay isaga oo sidaa isu qaadqaadaya oo maaragtay eh, sidii nin kibirsan u tallaabsanaya nebigu calayhi salaa ayuu safkii gaalada saa usoo hormaray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa innahaa la yubqiduha allahu ilaa fii mili hada almowtin tallaabada noocaas ee kibirka iyo isxariifinta ku jirta ilaahay wuu ka xanaaqaa halkanoo kale laakiin wuu ku farxaa halkanoo kale ilaahay wuu ku farxayaa ta suuqa lala maraya meelaha dadka laysku tustusayo taa weeye ta nacasnimadaahi tan cadowga oo la tusinaya waa qur-aanjoy ku quuso weeye ragga meesha ku hortaagana waa ragga noocaas mucaskaru tawxiid qabla alhujuum sidaasuu ahaa intii aanu aragtay safka nebiga ku jira calayhi salaatu wasalaam muuqaalkiisu saasu ahaa wixii noqday iyo munaafiqiina tasfiya ilaahay uu safeeyey unbay ahayd oo colka intii berfinin ka hadhay ahayd ayaa soo hadhay wa maa yanfacu nnaasa fa yamkutu fi lard wixii daad xoorta ahaana wuu tegey wixii miidda ahaa ee saafiga ahaana wuu soo hadhay colka gaalada abi sufyaan baa ka madaxa iyaguna way soo safteenoo halkan ay soo diyaargaroobeen waa saddex kun oo nin colkaa isagaa laba boqol oo faras bay wataan laba boqol oo faras ayay wataan garabka midigta khaalid bnu waliid baa ka madaxa garabka bidixdana cikrimatu bnu abijahal nimankaasoo dagaalka aad u yaqaanay ayaa labada weerar ayaa kala wata abi sufyaan markaa isaguna wuxuu bilaabay inuu colkiisii dhiirigeliyo waxa uu leeyahy war reer bani fulaan calankan Eh, kuma wanaagsanidina ama ragga si wanaagsan calanka ugu qaado ayuu idinka ceelin ama iska soo wareejiya reer bani cabdidaarow ma annagaa kumitidaynee noo daabay dhahay waxaa meesha maraya dumar badan oo horseed ay ka tahay habartii abi la odhan jiray hinda eh, waxa ay sitaan kaman iyo durbaan iyo waxyaabaha la garaacaya ee colka lagu dhiiri gelinayo oo had iyo jeer dee waa dad fulayaalahoo gaalo ah ile qofka muslimkaa ah, uma baahna in dabada laga riixay inaandha riixaya isaga marka dumarkaas waxaa loo dabagelinayaa si ay u eego ruuxa dumar ah oo ay maaragtay aanay u dacaydaynin ama waabay gubaabinayaan waxay tirinayaan afari iyo buraanbur wayhan bani cabdi daar wayhan xumaata aladbaar darban bikulli bataar naxnu banaatu taariq in tuqbiluu nucaaniq wa nafrushi namaariq aw tudbiruu nufaariq firaaqa hayri waaniq waxaasay ku garaacayaan gurbaad war ragow haddii aa cadowga iska qaabishaan oo iska dhicisaan waxaanu nafrushi namaariq barkimooyin baanu idiin tixi doonnaayoo meel wanaagsanoo fadhiisataan idin heli aw tudbiruu haddaa laakiin carartaan maanta nufaariq dee waabaanu iska tegiyo nin islaam waliba reerkoodii bay qaban doontaa firaaqa hayri waamiq cidaan idin jeclayn sida idinka tegi lahay dib idinku soo noqon mayno nin naafadiisa ku soo noqon maysa ogaada haddaa carartaan waxaase ka daba akhriyaya waaya sidii baa markaas macrikadaasi ay ku bilaabantay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u dhiibay calankana asxaabiga loodhan jiray muscab ibnu cumayr radia allahu canh wakhtiyadii u horraysay dagaalkuu bilaabmayba muscab waa shahiiday cali baa qaaday radia allahu canhu isaguna sidiibuu hore ugu sii waday iyadoo aanu ka dhicin waxaa wakhtiyadii u horraysay dhintay asxaabiga loodhan jiray isaguna xandala ibnu abi caamir ayaa qolyihii shahiiday ka mid ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay malaa'igta ila waa arki jire jinku arki jire oo malaa'igtu arki jiray nebigu asxaabigiio markii nafti ka baxday malaa'igi qabatay oo ay maydhayso xaaskiisii baa la weydiiyo layidhi maxaa dhacay waxay tidhi wallaahi aroos buu ahaayo isagoo weli aan maydhanin ayuunbaa siidhigii dagaalku dhacay horay buu ka galay dagaalka dabeedna khasiilulmalaa'ika ayaa la odhan jiray asxaabigaa khasiilulmalaa'ika asxaabiga loo yaqaanaa waxa uu ahaa xandala ninkii malaa'igtu ay maydhay wey waaya qaybtii hore dagaalka markii jac la isku siiyo weerarku bilaabmay iyadoo nebigu tartiibin uu sameeyey marka hore buurta uxud ayuu dhabarka u saaray colkiisa uxud waa silsiladu oo isku xidhan oo la odhan karo malaha laba kilomitir iyo badh meelaha ayay sidaa u taxantay waqooyiga madiina ku gudbanta oon faras iyo cid lugaynaysaa toona ciyaarka ka soo dhaadhici karin marka halkaasuu dhabarka saaray magaaladuna xaggaa hore ka xigtaa iyaguna galbeed bay ka yimaadeen buur yaroo dhinacan bari ka xigtana wuxuu saaray niman kontonahoo fardafuul ahaa shiishka aada u yaqaanooo uhi halkaasay ka soo dhici karaane halkaa deganaada oo haddii aad aragtaan iyadoo nala jebiyay iyo iyadoonu wax jebinin marnaba ha soo dhaqaaqina xataa iyadoo gorgorku na feenanaya haddaa aragtaan amar adag buu bixiyey iyadoo intoo nala wada laayay haadku na feenanayo haddaa aragtaan halkaa soo dhaafina dagaalka kolkii uu bilaabmay markii u horreysayba waxaa lala kacay coliyo cadow cadowga ahaabaa markiiba ayaa fadhaqa tiiriyey ilaa uu leeyahay subayr bnu cawaam radia allahu canhu waxaan arkay buuhi iyada oo dumarkii wax garaacayay ay mid waliba faydatayoo bahalka khalkhaalka la ydhaahdee cagaha ay carabtu gashan jireen lacag cad ayay cagaha gashan jireen kaasi uu sii walacdahayo uu bidhaamayay taftafayteen dumarkii oo buurta lagu tiiriyey waa ka ilaahay tilmaamaya eele walaqad sadaqakum allahu wacda id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum min bacdi maa araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya waminkum man yuriidu laakhira sawta lafta ku tiiriseen baa ilahay ilaa idinku iskhilaafteen intii ka horaysay dee waa kii guushiinnii iyo nasrigiinni ilahay idin yaboohay u idin siiyey arrinku halkuu halkaa maraya lala kacay dee ay arkeen colki jabay ayaa qolyihii jidgooynta u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam ee halkaa fadhiya cabdillaahi bnu jubayr asxaabi laodhan jiray baa ka madax ahaa ayaa waxay dhahaan al alqaniimata alqaniima alqaniimata alqaniima waar qaniimadda wax ka raadsada maxaa ka fadhidaan colkii dee wuu jabaye war mee amar adag buu nebiguina siiyey inaan halkan ka kicine aan fadhino isagii dhowr ninoo kale mooye intii kale waa laga yaacay khaalid ibn waliid oo dagaalka aada u yaqaanay oo wax sheedaalinayay ayaa wuxuu arkay in jidgoyntii kasoo kacday meeshii uu soo wareego halkaasaa dadka muslimiinta ah laga dhabarjabiyey toddobaatan baa shahiiday maalinta iyadaa ah. nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii shuhaadada ahaa waxa uu ku aasay meel midaysanoo uxud agteeda laba ninba xabaal buu ku aasayay saddex xabaal buu ku aasayay halkaa ayaa uu ku ururiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam gaaladana dhowr iyo labaatan baa ka dhintay waxa ay taasi tilmaamaysaa mar kastaoo dadka muslimiintaoo dagaalama ee dagaalamaya qalbigooda adduunya ay gasho baashaas in sibiraxa imanayso dagaaladii cuslaa gaalada lala gali jiray iyo nimankii kiniisaddu ay hogaaminaysay romanka ee yurub ay ku soo qaadi jirtay dadkii muslimiinta andalus deganaa dagaalka ugu xumaa wuxuu ahaa macrikat alciqaab dagaalka la odhan jiray oo dhowr boqol oo sano kan ka dambeeya uxud ka dambeeya muuqaalkiisaan u lahaa muuqaalkaa uxud buu lahaa waxaa la tilmaamaa shan boqol oo kun inay ahaayeen ciidanka muslimiinta ee maalintaa meesha marayay gaaladuna laba boqol ba ahayd ilaa laba boqol iyo konton u badnaan markii gaaladii la jabiyey ee mar labaad ay soo noqdeena la waabiyey ayaa waxay dhahan war nimankan mari kari mayno oo way naga fara badan yihiine qaniimad fara badan oo ay naga qaateen bay xagga dambe ku ururiyeen halka dambe ayay ku istoorgareeyeen wax alla wixii maal ay naga qaadeen iyo dhulkii aynu lahaynay soo xoraynayeen wixii ay qaateen oo dhan col xagga dambe ayay dhigteen qaniimadda aan weerarna bay idhaah farsamadaasay gaaladu keeneen qaniimadda aan weerarno boqorkii markaas reer yurube watay halkaa ha laga gala intay iska weydaarteen bay qaniimadii weerareen ay yidhaahdeen aan halqafno colkii intuu kala yaacay buu qaniimadii isku dayay inuu ka difaaco dee halkaasaa lagu jabiyay macriqatu ilaa ninkii haystay dadka muslimiinta madaxda ka ahaa intuu andalus oo dhan soo dhaafay uu waqooyiga africa soo galay cumuuman adduunyadaasoo loo baydhay ayaa keentay hasiimadan waaya kolba qisada qayb baynu tilmaami doonaa intaasi waa muqadamadeedii sababaha hasiimada iyo xaaladdu ay noqotay waynu dambaysiin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waid waqti xus nebi maxamedow hadawta aad ka kalahday min ahlika reerkaaga reerkaagaad ka kalahaday oo madiine yaallay intaad qalabkii dagaalka xidhatay tubawiu lmu'miniin mu'miniintaad u diyaarinaysoo dejinaysay tubawi'u lmu'miniin mu'miniinta waxaad dejinaysay maqaacida lilqitaal dhufaysyo dagaalku leeyahay dagaalku dhufaysyo uu leeyahay ayaad dejinaysay wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlayo wax walba ogsoonaa id wakhti bal ka waran oo xus nebi maxamedow hammad ay doontay daa'ifataani minkum laba kooxood oo idinka mid ahaa mu'miniintiina an tafshalaa inay baqdaan bay dooneen laba qolaa waxay dooneen inay firdhadaan wallaahu waliyuhumaa ilaahay baa hiiliyahooda iyo taageerahooda ahaa oo cagaha u dhidbay wacala allah ilaahay uun falyatawakali almu'minuun mu'miniintu ilaahay ha tala saarteen arrinkooda ilaahay ha u dhiibteen walaqad nasarakum allah ilaahay waa idiin hiiliyey xaqiiqanimo bibadrin maalintii beder ama goobtii beder buu idinku hiiliyey wa antum adilla idinkoo tiro yara faataquu allah ilaahay ka cabsada lacallakum tashkuruun si aa u mahadnaqdaa likay tashkuruun si aa u mahadnaqdaan ilaahay ka cabsada cabsida ilaahay oo qofku uu la yimaada ayaa baraysa inuu ilaahay xaqiisa iyo mahadnaqiisa siiyo waay erayga id waa darfun limaa madaa min azamaan wakhti tegay buu muujinayaa marka waxay cajalada dib ha loo celiyo bal wakhtigaa axus ah adugu isu sheeg asxaabta u sheeg ciddiidii ka dambaysay u sheeg waxaad ka kalla haysay reerkaagii waxaad u kallahaysay fii sabiili ixqaaqi alxaq waxaad u kallahaysay inaad horkacda asxaabta waxaad dejinaysay tubawi waaladiina tabawa'u daara waaliimaan mubawi'a shidq tubawi'u lmu'miniin mu'miniintaad dejinaysay meelo dhufaysayaa maqaaciddu waa goobtii ay difaac ka geli lahaayeen idinku halkaa fadhiista labadaa qolo waa weerar qoladaasi waa jidgoyn qoladani waa taliskii halkaas waxbaa laga weeraraya halkaa dabadaa la dhigaya naqaaci waa dhufayska hogaamiye milatari buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhan walba ummadda hogaamiye ugu ahaa dhakhtarnimada iyo cibaadada iyo cabsida ilaahay iyo cilmiga iyo jihaadka iyo maxaan badan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana mucallima albashar sidaa darteed baa jeyshkiisa waxaa lagu tilmaami jiray alkhamiis sida shaarka loo gashado ayaa u gashan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybo hore iyo qaybo dambe iyo tan iskoo dhexda ilaahay baa maqlayay oo ogaa ka munaafiqnimo wada ka hadal wanaagsan odhanaya ka hadal xun odhanaya cid waliba waxay u jeeday ilaahay baa ogaa ogaanshahaa uu ogyahay iyo maqalkaa uu maqlayo mid faqaya iyo mid niyadda wax iskaleba daraaddeed ayaa dadka qaarkood qalbigiisa wixii soo galay buu sheegay id hamat daa'ifataani minkum labadan qolo waxay ahaayeen labada qole la odhan jiray banu xaarisa iyo banu salima reer ansaareed bay ahaayeen jaabir binu cabdilaahi radia allaahu can radia allaahu canhuma ayaa wuxuu leeyay labada laba annagay nagu soo degtay aayaddaas labadaa qolona annagay ahaayeen inay aayaddu soo degtay iyo inaanay soo degin waxaan jeclay inay soo degto leannahu fashal ha sheegtay iyo fulaynimo eh arrin ka weyn oo kasii qiimo badan baa daawo yaalloo ah wallaahu waliyuhumaa xagga hore waa lagu sheegay waa cabsadeen laakiin waxaa daba yaalla ilaahay baa gargaarahooda iyo hiiliyahooda ahaa marka intaasaan ku jeclaysanayaa inta hore masaxaysa buuli marka la isu geeyo labada arrimood intan dambaa weyn marka inay soo degto oo intaa horena ay naga sheegta intanna ay noo yaboohdo ayaan ku jeclaysanayaa buuhi aayadda waktiga labadan qolo fashalka iyo fulaynimada ama xoogaaga cabsidii qalbigooda uu soo galay waxay ahayd colkii saddex boqoloo ka mid a ah oo ansaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee reer madiinaha deegaanka garanayay taageerada laga eegayay markuu goostay ninkii munaafiq ahaa ninkii munaafiqaha markuu intaa goostay wakhtigaasaa fashalku iman gaadhay waaya ilaahay bay tala saarteenoo way isdabaqabateeyeen muuminku ilaahay tala saarto bederba haddaba ilaahay uu soo qaado shantan aayadoodee soo socda beder qisadii beder ayay si kooban uga warramayaan iyadoo imtinaan ay ti ilaahay nicmadiisa uu ugu manno sheeganayo nebigii asxaabta qalbi qaboojinna ay tahay oo laleeyahay haddii maanta wax idinku dhaceen dee maalintaaba ilaahay baa idiin heliyay idinkoo ka tira yar maanta toddoba boqol baa haydeene idinkoo saddex boqol iyo xoogaa ayaa ilaahay idiin heliyay maalintaaba waa xusuusin la barayo sunnada adduunyada iyo soo jireenkeeda iyo inaanay dadka muslimiintii mar walba guusha iyo gargaarka gacanta uun ku haynaynina bahashu lagdan tahay la qabsada wey sunnada adduunyada suuratu badr suuradda la idhaahdo ama suuratu lanfaal ayaynu iyadoo faahfaahsan ghaswatu beder ama dagaalkan beder ugu tegi doonaa insha allah oo suuraddan baaba dee ka sheekaynaysa dagaalka isaga ah. si kooban unba halkan aayadaha ilaahay ugu soo ururiya oo waa xusuusay maalintii badarba waa kii ilaahay idiin hiiliye wa antum adilla idinkoo dullaysan idin dulligaas qofka muminkaa ah, cizi buu le nabiga asxaabtu cizi bay lahaanoo ilaahay waabu ciseeye oo nasribaabuu yabahay macnaha idinkoo tiro yar weeye idinkoo tiro yar id wakti xus nabi maxamedow taquuloo aada lahayd maalintii badar lilmu'miniin dadka muminiinta ah waxaad ku lahayd alan yakfiyakum inaanu idinku fillayn an yumidakum rabbukum inuu ilaahaynu idinku xoojiyo oo uu idinku taageero bialaaati aalaaf saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ilaahay ka mid a munzaliin oo la iska soo dabadejinayo oo iska soo dabadhacaya intaas ma idinku filanta balaa waa idinku filanta in tasbiruu haddii sabirtaan watattaquu ilaahay ka cabsataan waya'tuukum ay yimaadaan gaaladu min fawrihim haada waktigoodan imika ah iyaguna ay fooda idinsoo daraan imika yumdidkum rabbukum ilaahayna wuxuu madad idinka dhigi uu idinku xoojin doonaa bikhamsati aalaafin min almalaa'ika shan kunoo malaa'igta ka mida musawimiin oo astaama leh astaamo iyo calaamado u gaara leh wamaa jacalahu allah ilaahay kama yeelin gurmadka ilaa bushraa lakum bushaaro idiin ahaa walitadma'ina quluubukum bih iyo qalbigiinu si u cagadhigto oo u dego oo fulaynimadu uga baabo wamaa nasr asalkiisaba gargaarku ma ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay xaggiisunbuu dad yahow gargaarku ka yimaadaa ee ogaada allihii alcasiizi alxakiim ee cisiga iyo xikmadaba lahaa sidaasaa rabbi uu tilmaamo bal maalintaa dib u xus maalintaa bedera tiradiinu ayarada ilaahay uu idiin hiiliyey maalinkaa dib u xus markaad asxaabta la sheekaysanaysay markaad ugu bushaaraynaysay malaa'igta ilaaha iman doonta ee aad lahayd war tiradiinna yar eeginaya tayadiinnaa qaali safkiinnaa ilaahay uu ku jiraa ilaahay iyo malaa'igtiisaa idin wehelinaya malaa'igta ilaahay baa soo degayse ilaahay ka cabsada oo sabra waxa isku beegmaya waqtigu cadowgu weerarka soo bilaabayo iyo waktigay malaa'igtu soo degayaan marka colna had iyo jeer waxa ugu qiimo badan ama ugu farxad badan marka iyadoo xaaladdu ay ku adagtay ama si uun cabsi u dareemayo la yidhaahdo gurmad kanaa yimid kan kalaa yimid colkii baa iska soo daba dhacay intana ay noo soo biirtay marka col taasunbaa ugu wax la siiya iyo wuxuu cunay iyo wuxoo dhan waxa uga qiimo badan gurmad cusub baa yimid cadowga ay ishaysaanna waxa ugu daran qoladii ay iska soo horjeedeen gurmed baa u yimid ta ugu darani waa taa waaye waxaad ku lahayd mu'miniinta miyaanu idinku fillayn an yumidakum rabbukum bialaaati alaafin min almalaa'ika saddex kunoo malaa'igta ka mid a halka dambena shan kun baa nasku tilmaamay marka kolkii hore saddex kun baa la siiyey haddana shan kun baa looga dhigay waayo dee munzaliin munzaliin saddex kunna waa la tilmaamay waana iska soo dabadegayaan waa qaabil liziyaada way kordhayaan way kordhayaan saddex kunoo malaa'igta ilaahay ka mid ah malaa'igtaa waxaa helaysaan madadkooda in tasbiruu wa tattaquu wayaatuukum min fawrihim haada sabir waa inuu jiraa malaa'igtu dee ciddii ay u soo gurmanaysa hadday firdhatay safkaba bannaysay meesha ka baxdo dee maxay usoo gurman sabir waa lagama maarmaa lidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaa beder ayaa wuxuu lahaa laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi wasaluu llaha alcaafiya waidaa laqiitum fahbutuu ilaahay caafimaad weydiista inta ka horaysa cadowga inaad fooda isdartaanna waxbaha tamaniina kolle waa ishurantihiine marka jacdu bilaabantana xejista ha circirina ayuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam in tasbiruu watattaquu inaad ka dhowrsataan weeye fulaynimada iyo fakashada maalinta waya'tuukum min fawrihim haada marka damiirku uma noqonayo malaa'igta cadowguu noqonaya waya'tuukum ay idin yimaadaan gaaladu min fawrihim wakhtigooda haadaa ekana kana ah. waya'tuukum ay idin yimaadaan min fawrihim haadaa gaaladuna markaa ay yimaadaan waxaa isku beegmaya idinkoo soo diyaargaroobay idinkoo ilaahay ka cabsanaya iyo idinkoo sabraya iyo cadowgiiyo soo bilaabmay intaasi markay isku beegantay xaaladdu adagta yumdidkum rabbukum bihamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin shan kun buu idinka dhigi munzaliin waxaan kuwa iska soo dabadegayo saddexdii kun bay ka badanayaan shan kun bay gaadhayaan musawimiin musawimiin calaamaday leeyihin oo col bashariya inaanu ahayn laakiin caalamka kore ka yimi ayay tilmaamaysaa astaamaha malaa'igtu waxay fuushanaayeen bay leeyihin asxaabtu markii aanu aragnay farda cadcad iyo dhar cadcadna waa leeyihin cumaamada cadcad waa bani aadam noocaas bay isku soo shabaheen oo samadaa ka wada duulaya mid waliba cerka marayo markuu qac ku siiyey ibliis ayaa uu gacanta taago waxa uu leeyahay anigu kuma jiro layguma haleeyo asafkii gaalada innii araa maa laa tarawn inii akhaafu allah war waan cabsado ka baxay buu leeyay garabkiina musawimiin calaamadaasay leeyihin waaya musawimiin waxaa kaloo lagu fasiray iyagoo calaamadinaya asxaabtu waxay leeyihiin markii aanu eryano kuwa gaalada ah ayaa mararka qaarkood waxaa dhacaysay intaanaan gacanba saarin un baanu aragnaa kii aanu eryanaynoo sii jiifa kii oo jiifiyey waar maxaa ku dhacay danabkan qabsaday muxuu ahaa balaayada haddii aanu yaro baadhbaadhnoonu eegnana garafkaasaanu ka arkayna shaabuug halkaa sanqaroorka dushiisa iyo wejiga ayaa wax ka leefeenba sanaasiimuhu cala alkhartuum waxaa lagu halkaasaa laga suntoo malaa'igtu halkaasay shaabuuggii kaga dhufteeno markaasuu dirgan waayo musawimiin waxbay calaamadaynayeen iyaguna calaamaday lahaa haddaba madad bay ahaayeen xoojin bay ahaayeen cadowga waa kuwa sidaa u dilayay arrinta laakiin u weyne asxaabtu ay ka heleen baa ilaahay uu ka tilmaamay inay ahayd ku xusay ahayd bushaarada iyo moralka oo colka nabiga ay u dhiseen wamaa jacalahu llahu ilaa bushraa lakum walitadma'ina quluubukum bih bushaara ahayd iyo qalbigiinu inuu ku dego waanu ku degay markay asxaabtu taa arkeen cadowgiina uu jabay farxaddii ugu weynayd bay heleen nasrina ilaahay xaggiisu ka yimaadaa waama nasru ilaa min cind illaahi alcasiizi alxakiim dabeecadda had iyo jeer basharkaa waxay iska tahay ama qofka iimaankiisa uu yaryahay inuu nasriga ku xisaabtamo qaybahiisa maadiga ah waxa la taaban karo ama waxa ummaduhu leeyihiin ee tiro iyo taya ah ayuunbaa in fara badan bani aadamku ku xisaabtamaa dabeedna taxliil caskariya ama milatari ahaan marka ay dadku qiimaynayaan wuxuuna yidhahdaan colkaasina wuu adkaanaya kaasina ma adkaanayo saasunbaa la yidhaahdaa iyagoo ka eegaya nasriga qoladeebaa tiro badan qoladeebaa tichnolojiyad leh qoladeebaa awood leh waxaasunbay ka eegaan dadku laakiin wax fara badan buu isbedelaa kii loo filayay nasriga xaggiisa oo hasiima iyo jabitaan uu ku dhaca oo laba waayaaba meelay mareen wama nasru ila min cindi illaahi alcasiizi alxakiim andalus maalintii la furanaya waxaa la tilmaamaa muuse bnu nusayr ninkaa la odhan jiray oo dee maaragtay ahaa qolyihii khaalid bnu waliid aabbihii buu ka soo saaray ciraaq oo kristan ahaa halkaa ayuu ka soo baxo lasoo tarbiyeeyey taariq ibnu ziyaad ninkii andalus u diray buu ahaa waxaa la tilmaamaa waxay ahaayeen koob iyo toban kun bay ahaayeen markay ka tallaabayeen jabalu taariq buurtan yaro la ydhaa madiiq meeshay badda cidhiidriga ka tahay ninkii faransiiska ahaa colaalkaa sbain haystay ama andalus haystay boqol kun buu soo dhigoo ciidana boqol kun iyo koob iyo toban kun laba wiig buu dagaalkaasi soconaya yushaabih haada marka la eega misdaaqiyadda iyo dadkaasi usoo diyaargaroobeen iyo tayada ay lahaayeen beder buu shabahayay haddii kaa hore ka soo hadallay uu shabahayay uxud labadii wiig afar kun baa ka shahiiday toddoba kun baa soo hadhay boqolkii kunna way kala direen iyo boqorkii meesha watay oo carshi dahaba lagu siday oo meesha marayay isagiina waa dileen boqolkii kunna way kala direen waddankiina sidii bay ku qabteen waaya haddaba halkan ilaahay waxa uu tilmaamay waxyaabaha ka soo baxa liyaqdaca buu ilahay yidhi si uu u jaro darafan qayb min alladiina kafaruu kuwa gaalada ah qayb ka mida ah si uu ilaahay u laayo aw yakbitahum ama uu u halaago oo u dulleeyo fayanqalibu khaa'ibiin dabeedna ay u gadoomaan iyaga oo guuldaraystay oo guuldarra ay ku dhacday laysa laka kuma sugnaanin nebi maxamedo min alamri shayun talada dee waxba kuma liida ilaahay baa go-aan kale aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim intuu ka toobada aqbalayo aw yucadibahum ama uu cadaabayo fa inahum daalimuun waa dulmi falayaal walilaahi keligii ilaahay waxa u sugnaaduu iska leeyahay maa fi samaawaati wamaa fi lard samooyinkiiyo dhulka waxa ku sugan yakfiru liman yashaa cidduu doono dembiga u dhaafaa wa yucadibu man yashaa cidduu doonana wuu cadaabaa wallaahu ghafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista sababta uu maalintaa guusha u siiyey dadka muslimiintaa maalintii beder malaa'igta gurmadkaa ugu soo daray awliyadiisa isu garab taagay waxay si casharka loo cashar loogu dhiga cadowga si tiradooda loo yareeyo kii laga fadhii waayey si maalintaa ah waddada uga baydh u halaagsamo liyaqdaca darafan min aladiina kafaruu kuwa gaaladaa qayb ka mida si uu ilaahay u jaro qaybay ahaaynise soo urursadee qayb ka mida si uu kow uga dhigo dee ilaahayna waa fuliyey sagaal boqol iyo xoogaabay bay hanood boqol iyo afartan baa meeshii ka baxay oo toddobaatanna la qabtay toddobaatanna la dilay waa maalintii beder toddobaatanka la laayay waxay ahaayeen kuwii isbidayay ee maalqabeenkooda iyo madaxdooda iyo odayaashii qabaa'ilkaay ahaayeen baroortoodii iyo dayaankii magaalada maka isu baxday markii warkii gaadhay maalmo dhan bay magaalada guuxaysay aw yakbitahum ama si ilaahay u duleeyo fayanqalibu khaa'ibiin dabeedna u gadoomaan iyagoo khasaaray oo guuldaraystay labadaasaa ilaahay uu la doonayay inuu duleeyo iyo inuu qayb ka mida laayo inina way dhimatay ina iyadoo dulaysan bay firdhatay intaasi baa markaa dhowrkaa aayadood waxay ahaayeen muuqaal dagaalkii beder uu lahaa guushiisii gurmadku ilaahay uu siiyey intaasaa ilaahay uu soo dhexdhigay qisada oo laleeyahay haddaad tan eegteen bal taana eega marka qisadii baad u noqonaysaa shishee uxud waaya id hama daa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun maalintaa laba qoloo idinka midabaa cabsan gaadhayoo ayaa cabsado ilaahay baa u hiibiyay baa markaa halkaa kasii soconayso ilaahay wuxuu nabiga ku yihi laysa laka min alamri shayun talada waxba kuma lihin sababta aayadda kusoo degtay waxaa la tilmaamaa inay ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam saynu xagga dambe ku arki doonno markii uu isdul taagay adeerkii xamsa iyo shuhaadadii kale weliba xamsa ha usii darnaado ee uu arkay iyadoo la miyid wareemay asxaabtii in fara badan oo ka mid ah oo gabadhii hinde iyo dar ay wadatay oo wixii durbaanka tumaye ah ayaa dhagaha iyo sanka iyo cawrada iyo waxyaabahaasay jarjareen asxaabtii shuhaadada ahaa xamsana caloosha ayay ka dilaaciyeenoo beerkiisa intay soo saartay gabadhaas ayay isku dayday inay calaalisay liqdo way liqi kari weyda waa iska tuftay muuqaalkaa cajiibkaa markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam aad buu murugooday waa ilmeeyey dabeetana waxau ihi soddon ka mid ah ayaan aniguna dagaalka dambe aan kuwan kaga adkaada miyid wareemi doonaa asxaabtuna waxay dhahan walle annana saasoo kaleaanu samayn doonaa walle laguma leedo halkaa dabeedna u qaadan waagaa iyo ama kaagaa ku dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay u lee xejiso la qabso baasha adduunyada waa legdankaas laysa laka min alamri shay adigu dee talada waxba kuma lihi maqaadiiraha dhacaya iyo ka islaamaya ka gaaloobaya iyo waxaa isbedelaya ilaahay baa gacanta ku haya aw yatuuba calayhim aw yucadibahum ama wuu ka toobad aqbalay ama wuu cadaabi oo towbad la-aan bay ku dhimaan fa innahum daalimuun kuwaa la cadaabaya waa daalimiinta intaa maanta legdamaysaana kaa horjeeda ee ficiladaa xunxun sameeyey qayb wuu ka towbad aqbalay way badbaadi oo khayr baa u hadhay qaybna wuu cadaabayo waa oo saasay ku tegi ilaahay baa qaybtaale ka hanuunaye kale sidaa darteed baa ficiladaa dadkii samaynaya intoodii badnaa way soo islaameen hindaha qolyihii ugu dambaysa ka mid ah ayadoo sanadii maka uu furee sideedaad nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa iyadoo niqaaban bay nabiga la hadlaysa markaasaa uu leeyay ma hindaa dee haabay leedahay wixii hore laakiin ilaahay dhaaf imika waan islaamaye dee baycadiiyo heshiiska un ha layga qaado dee muxuu odhan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu iska foorarsamay gidaar ilaahay baa ku gudban oo ashahaado la idhaahdo aargoos iyo waxaasi ma jiro way dhammaatay saa darteed buu xaaraantinimeeyuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam miyid wareenka almuhla haba sameeyeen gaaladu laakiin miyid wareenka waa mamnuuc dadka muslimiinta ah waa min adab alxarb aadaabta dagaalka ayay ka mid tahay qof dhintay inaan waxba far la saarin ilaahay baa arrimaha iska leh khaalid ibnu waliid radia allaahu canhu oo maalinta horseed ka ahaa wixii dhacaybo dee weerarka kaartadiisa lahaaba dee in yar isagoo islaam aha ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam hogaamintii dagaalka u dhiibay oo loo aayay oo uu ku dhaqdhaqay wixii dhibaato ahaa ee uu geystay lagaga samroo lagaga nastay dagaal kastoo adag oo la mari waaya isaga horkici jiray dabeedna uu nebigu ugu magac bixiyey sayfullaahi almasluul seeftii ilaahay aan galkaba ku jirin iyadoo hillaacaysa cadowga dul taagnay waa arrimaha ilaahay baa leh isbedelada isagaa leh sida aad iminka aad moodaysa wax badan baa iska bedeli doonee qayb uu ka toobad aqbali qaybna sidanay ku tegiye la qabso oo ha yaabyaabin laysa laka min almri shayun aw yatu adigu arrimaha waxba kuma lihin ilaa an yatuuba calayhim aw yucadibahum intuu labadaa u qaybinaya isagaa arrin kale arrinkan dadka iyo bani aadamkoo qura ilaahay ma lahe walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard dee caalamka o dhan buu leeyahy samiya dhulka waxa ku sugan yakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa wallahu hafuuru raxiim waaya aayaadkan soo socda haddaba waxay ka warramayaan mowduuc kale oo koob iyo toban sifo oo ay leeyihiin mu'miniinta wanaagsani awliyada ilaahayah mutaystee xaqu yeeshay inuu ilaahay u heeliyo oo nasrigiisa uu siiyo koob iyo toban sifo ay leeyihiin ba halkan ilaahay uu ku taxayaa hadda jihaadii baynu ka warramayna qisadii uxud baynu ku dhex jirna aayadaha hore kuwa dambeba dagaalkii bay ka warramayaan haddana sifaat almu'miniin alaqwiyaai alumanaa dadka qiimaha badane mu'miniinta awliyada ilaahay sifooyinkay leeyihin ba halkan ilahay uu ku tilmaamaya munaasabadda kolka la eego waxay noqonaysaa dadka nasriga ilaahay helaa ee uu bushaareeya ee gurmadka malaa'igtiika ilaahayba helayaa waxa weeye sidan aayaadku sifaynayaan dadka ilaahay uga tala qaatay ee macsiyada ka dheeraaday ee mutiiciinta ah waa kuwa sifooyinkan leh muminiinta ilaahay uu garab taagan yahay laakiin sifooyinkan kuwa laga waayey waa munhasimiinta jabaya wey waaya markaasaa ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa taakulu ribaa bahasha ribada la yidhaahdaa cunina adcaafan mudaacafa adcaafan iyadoo laablaaban mudaacafatan lasii laablaabay wattaquu allah ilaahay ka cabsada lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan wattaquu nnaar naar ka walaaca oo ka dhowrsada allatii naartaas oo ciddat lilkaafiriin gaalada loo diyaariyey oo meel u taalla wa atiicu allaha waarasuul ilaahay rasuulkiisa ka tala qaato ka dambeeya lacallakum turxamuun sin laydinku naxariisto naxariis ilaahay washaa wasaaricuu ilaa makfirati wasaaricuu degdega ilaa makfiratin min rabbikum dembi dhaaf ilaahiina xaggiisa ka yimu diyaariyey iyo wa jannatin janno carduhaa ballaarkeedu alsamaawaatu waalard samooyinka iyo dhulka uu leegyahay uciddat lilmuttaqiin dadka ilaahay ka cabsadaa loo diyaariyey marka hore awaamirtaasaa ilaahay u bixiyey arrimahaasaa ilaahay ummadda uu faray marka hore dhaqaalo wanaagsan iyo xalaal cunnimo aakhiro oo insaanku uu ka cabsado ilaahay iyo rasuulka oo uu ka tala qaato isagoo wixii khayr lehe wanaagsan ee lagu horu maraya lagu guulaysanaya u dheereeya u tartama afarta arrimood markuu faro ayuu dabeetana cidda fulisay ammaanaya ee magacooda mutaqiinta u bixiyey ribada bahasha laydha aayadihii ugu horreeyey kusoo degay xaaraantinimeeye wey dagaalna ku guulaysan maayo horumar adduunye mid aakhirana ku guulaysan maayo mujtamaca riba cunaha ahi ribadaa cunaa mujtamacu markuu cadow ka guulaysanayo markuu ka raynayo markuu horumar keenayo waa inuu xalaal cun yahay ribadaa cunin iyadoo laabanoo sii laablaaban saynu hore usoo xusnay wuxuu qofku amaahinayaa qof kaluu lacag amaahinaya dabeedna marka wakhtigii dhammaado ayuu leeyahy ataqdi am turbi miyaad gashigii iska bixin doontaa mise waad kordhin dulsaarka marka haddii aanu haynin wuxuu odhanayaa mee dulsaarka kordhiso wakhtigii kalaa gaadhaya wuxuu leeyahay ataqdi am turbi miyaad kordhin mise waad bixin maya kordhiso dabadna waxaaba laga yaabaa intii waamaahiye in la eg inay u fuusho saddex jeer marka la kordhiyo waa sistamkan baanantu dee imika ay isticmaalaan wey ee dulsaarka leh saasaa ilaahay uu tilmaamo ilaahay ka cabsada si aa u liibaantaan naar baa ilaahay dadka u xusuusinaya naarta ehel waxa waa kaafir ilaahay ka magangala ilaahay rasuulkiisa adeeca si aad naxariisu heshaan lacallakum tuflixuun lacalakum turxamuun naxariis iyo liibaan waxaa lagu helaa arrimaha la qaato u degdega janno ballaarhkeeda uu leegaya cirka iyo dhulka oo mutaqiinta loo diyaariyey heraqle ninka loodhan jiree room madaxda ka ahaa nimankii reer madaxda ka ahaa ayaa nebigu waraaqu soo qoro wuxuu leeyahy waxaad sheegtay jannada loo yawahay dadka ku raacay inay gelayaan inay la eg tahay cirka iyo dhulka ballaadhkeedu inuu la egyahay balaanku weydiiya naartii la sheegayna xaggay taallaa waa faajir muran buu intaa ka dhigayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay subxaana allah ilaahay baa xumaan ka hufane ayna alleylu idaa jaaa annahaar habeenku xagguu tagaa kolka uu maalinku yimaado maalin baa yimo habeen baa joogoo meesha ka baxae dee xagguu tegay talow jawaabta taa laga siinayumbaa taana laga siinaya haddaad tidhaahdo maalinku markuu ina dul marayay buu habeenkuna ina hoos marayay taa jawaabteedii umbaad bixiso waa haddaad tidhaahdo jannadu waxaa lagu leeyahy markaa jannadu hadday xaggan kore jirto naartuna xagga hoosunbay jirtaa haddaad ku jawaabto halka uu habeenku joogo mooyaane halka kale waxa jooga maalin jannadu halkay joogto mooyaane halka kalunbay naartuna joogtaa weeye jawaabtaasuu nebiga ka bixiya calayhi salatu waslaa koob iyo toban sifay lahayn haddaba muminiintaas muttaqiintaas aladiina kuwii ee muttaqiintaas yunfiquuna xoolahooda bixinaya fi saraa'i wadaraa wakhtiga dhibaatada wakhtiga dheeftu asaraa wakhtiga la faraxsan yihi wadaraa iyo wakhtiga la dhiban yihi labada jeerba waxbay bixiyaan waalkaadimiina alghayd waa dadka cadhada qariya ee isku celiya een aargoosan waalcaafiina can innaas waa kuwa dadka iska dhaafa dulqaata wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu jecelyahay samafalayaasha waa kuwaa samafalayaashu naftooda xakameeyey waaladiina kuwii weeye mu'miniintu taqwadaa leh muttaqiintu sifooyinkooda waxaa ka mid ah aladiina kuwii weeye idaa facaluu faaxisha markay macsiyo sameeyaan sida sinadoo kale aw dalamuu anfusahum ama naftooda ay ku xadgudbaan dakaru llah ilaahay bay xusuustaan oo ay xusaan faistakfaruu lidunuubihim dembigoodana ilaahay bay weydiistaan inuu ka dhaafo faistakfaruu lidunuubihim ilaahw dembiga naga dhaaf bayayay isla soo taagaan alla wuxuu uhi waman yakfiru dunuub walaa yakfiru dunuub dembigana ma dhaafo ila allah ilaahay mooye cid kale walam yusiruu muminiinta sifooyinkooda waxaa ka mid a walam yusiruu mana daa'imaan oo ma joogteeyaan calaa maa facaluu wixii ay sameeyeen xumaan xumaanta ay sameeyeen joogto kama dhigaan gacmaha ka qaadaan wahum yaclamuun iyagoo garanaya waxaan inuu xumaan yahay ma sii booshaaqaanoo ma sii wadaana way ka go-aan ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwa sifooyinkaa wanaagsan leh jazaa'uhum abaalkoodu dembi dhaaf weeye min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka yimo rabbi u diyaariyey wa jannaatun beeray leeyihiin tajrii min taxtiha alanhaar hoosteeda wabiyaashii ay qulqulayaan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wa nicma waxa qurux badnaado qiimo leh ajruulcaamiliin kuwa camalkaa wanaagsan sameeyey abaalkoodu aad iyo aad buu u taya badan yahay buu lahay mutaqiintii awaamirtaa ilaahay fuliyey waxa sifooyinkooda ka mida kuwa sifooyinkaasay ku ammaanan yihin marka dadka awliyada ilaahayah ee mutaqiin lagu sifaynaya waa kuwa astaamaha leh gacan furnaan bay leeyihin oo jihaadkay wax ku bixiyaan meelaha cadowga lagu difaacayo ma hakradaan maalkoodu waa miday istimaar liljanna jannaday ku maalgeliyaan asaraa wa daraa saraaguna dee waa wakhtiga uu qofku faraxsan yahay daraaguna waa markuu dhiban yahay maalan haddii aad meeshan ku faraxsan tahay bixinteeda saraa way tahay haddaad maalqabeen tahay saraa way tahay haddii aanad wax badan haynin daraaweyt haddii aad sidii kii xagga hore kusoo maraynay gabowdo maalka aad ku adagtay daraaweyt addaraa wasaraa maruu ku adag iyo maruu sahlan yahayba waxbay bixiyaan sifooyinkooda waxaa ka mid a ah cadhidana way qariyaan dadkana way iska cafiyaan arrintaasoo in badan ku adag insaanka aniga wax dili kara duco qaadan maayuun buu odhanayaa qofka bani aadamkiioo dabeetana dubihiisu soo qaadanaya iyo rasaastiisa waa waxa isku dilay dadka qabaa'ilka iyo shakhsiyaadka iyo maamulada iyo wax iyo jeer iska horkeena ayay ka mid tahy inuu qofku cadhadiisa qariyo wuxuu nabigu ku tilmaamay cisi inay tahy ee aanay dulli ahayn dullinimo maaha laakiin waa cisi qofka fariidka ah geesiga ah waa ka naftiisa ka adkaada buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam ka dadka ka adkaada laayo maha waa ka naftiisa xejin karaa waa samafalayaal ilaahayna kuwa samafalayaashaa u jeceliya muminiintu waxa weye faaxisho markay sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ila macsiyadu waa dulmiya ilaahay bay xusaano dembi dhaaf bay weydiistaan macnaheed halkaa waxaad ka fahmaysaa qofka bani aadamkaahay macsuum ma aha oo ma dhowrsana wuu inaga dhacaya dembigu ku yar baa inaga dhacaya ku weyn baa inaga dhacaya muminiintii ilaahay waa ammaanaya buu ku tilmaamay markay foolxumo iyo faaxisha ka dhacdo iyo gef weyni ilaahay bay xusuustaan waaya wastakfaruu lidunuubi dembigoodana ilaahay uu naga dhaaf ba idhaahda marka intani waa jumla muctarida soo kala dhex gashay labada isku cadfa wamaa yakfiru dunuuba ila allah dee waxay ilaahay dembi dhaaf u weydiisanayaan cid kaloo dembi dhaaftaan jirinba dowladi kaa dhaafi mayso xisbi kaa dhaafi maayo reerkiinu kaa dhaafi maayo oo xoolahaagu kaa dhaafi maayaan dembiga ilahay unbaa dhaafa waman yakfiru dunuub walaa yakfiru dunuuba ila allah waa arrin ilaahay un marti looga yimi sifooyinka muminiinta waxaa ka mid a walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun ma daa'imaan xumaanta iyagoo garanaya laakiin markiiba intay gacmaha ka qaadaan yaclamuuna ana lahum rabban yakfiru dunuub inay leeyihin ilaha dembidha dembiga salabeeya dhaafa ayay garanayaan astaqfir llah astaqfir llah ayuha nnaas astaqfir llah fa inii astaqfir allaha fi lyowmi sabciina mara nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu leeyay waar ilaahay dembi dhaaf weydiista aniga iga rasuulkaabaa ilaahay toddobaatan jeer maalintii dembi dhaaf weydiistee abaalkooduna waa kaa waaya qad khalat buu ilaahay yihi waxaa tegay min qablikum hortiindadiihow sunanun waddooyin baa furmay arrimaa hore u socday hortiin fa fi lard bal dhulka mara fanduruu eega kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmukadibiin kuwii xaqa beeniyey cidhibtoodii siduu ilaahay u naafeeyey baleeba haadaa aayadahani iyo wacdigani bayaanun linnaas ilaahay xaq u caddeeyey dadka waxaa la idiin sheegay waa xaqii la iftiimiyey waa hudan hanuun buu yihi waa mawcidatun lilmuttaqiin iyo waano dadka ilaahay ka cabsanayana waanuu yihi walaa tahinuu ha tamar daraanina buu ilaahay inummad yahay walaa taxzanuu hana murugoonina waha wa antum alaclown idinka oo ah kuwa sareeya ee iimaan ku sareeya in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysantihiina cuduradaas iya idinku dhicin marka qisadii baynuu noqonnay intaa hore waxay ahayd ilaahayoo subxaana dhiirinaya ummadda sahay waxay u qaadanayaan iyo camalka saalix ay ku guulaysanayaan u tilmaamayay halkanna ilaahay wuxuu ihi ummadaha caalamka soo maray dee sunan baa jiray sunan sunanullaahi fii ardi wa fii cibaadi walan tajida lisunati illaahi tabdiila ilaahayna sunnadiisa ma bedelayo marka dhulka mara oo bal cidhibtii mukadibiinta eega dee maantana hadday jiraan kuwa ilaahay beeniyo idinka horjeeda cidhib xumadaasay ku dambaynayaan ilaahay baa cidhibtooda goyn doona caaqibatu lmukadibiin marka iska bushaaraystoo dee sabra intuu ilaahay kuwan cidhib jarayo waa run in fara badanna dadku iyagoon suginba cadowga iyo halka uu ku dambayn doono ayaa intay ilaawaan sunnadii ilaahay iyo siduu u geli jiray cadowga iyo sida marka dhiilka uu ka buuxsamo uu gaw uga siin jiray intaanay gaadhinba ayaa walaac iyo murugo iyo walbahaar baa dilaya dadka muslimiintaa markaasay kala tegayaan markaasay ilaawayaan awooddooda markaasay ilaawayaan ilaahay ku tiirsanaayana u helinayay markaasay ilaawayaan inay iyagu isku tiirsadaan oo ay ka run sheegaan walaaltinimadooda marka haadaa bayaanu linnaasi wahudan wa mawcidatu lilmuttaqiin haada de qisaad soo martay waxaad soo martay duruus ilahay uu dadka u dhigaya waana uu bixiyey marka waa caddayn ayay u tahay dadka wixii ay u baahnaa in ilaahay u iftiimiyey waana iyo hanuunna intaasaa muttaqiinta ugu filan dadku markay had iyo jeer jabaan ama maalmaha laga gacan sarreeyo dadna sunnadaa ilaahay bay la qabsadaana waxay idhaahdaan war dee waa oo hore wa tilka layaamu nudaawilhaa bayna annaas maanta haddii laynaga adkaado aynu kufno waynu kicide sidaynu u kici lahayn sababteedii aan yeelan ansaxna waxaynu ku jabnay ayay yidhaahdaan dadna dhabanahays bay ku dambeeyaan intay gidaar fadhiistaan ayay dhabannada qabsadaanoo cadowga isu dhiibaan waa sidaa muslimka maanta haysata maba kici karnay taagan yihin qaarkood waynu kufnayoo sidaa aynu u kufnay naga sala maba kici karayno ayay odhanayaan ilaahayna wuxuu leey walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclawna in kuntum mu'miniin walaa tahinuu macnaha wahanku asaabahum ulwahan waxa weeye qofka oo tarwara oo dirgan waaya halkaa intuu fadhiista dhaqaaqi waaya xusniguna waxallo wixii balaayo soo dhacday iyo wixii kugu dhacay un adoo ka murugooda wey oo ka fikiri kari waaya mustaqbalka see loo soconaya see wax loo saxaya see horukac loo samayn karaa adoo ka fikiri kari waaya oo wixii tegay dadku ay ishiigaan oo ay isqabsadaan adaa sameeye iyo idinkaa sameeye iyo annaga may ahayn xusnigu wixii hora lagu mashquulo weeye oo la ilaawo wixii dambe sidii loo qorshayn lahaa iyo istaraatiijiyadii dambe war labadaa iska daaya buu ilaha yhi wa antum laclowna waa jumla xaala waa jumlo xaalo ah walxaala antum laclowna macnaha waxa weeyaan idinka oo mu'miniin haddaad tiin sarreeya biiimaanikum wa bita'yiid illaahi lakum xoojinta ilaahay idin xoojinaya ile qofka muminka ilaahay wuxuu u yabaaha inuu cisi yeeshee marka waxaa la idhaahdaa jumlada shayga xaaladu waa qaydun licaamilihi wa wasfun lisaaxi